kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal waxaad kuso dhawaataan barnaamijka ogaal kale ismaal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimaha xada taarikhda ku aaseysantahay afarlaatanka bisha sebtembar sanadda labakunsadeabaanqodobada dagaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xukuumadda soomaaliya oo door ugu jirta sidii markaa loo dareeri lahaa dadkii dhaawacyada halista ay ka soo gaareen qaraxii lagu xasuuqay dadka rayidka ah ee shalay ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararkii ugu dambeeya ayaad maqli doontaan arrimaha sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan xukuumadda soomaaliya oo iyana sidoo kale doonaysaa in laga qaado cunaqabateynta hubka xilli ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu mar kale ku celiyey caqabadaha nabadda ee haysta soomaaliya ee ugu horreyso cunaqabateynta hubka ee saaran iyana waad maqli doontaan wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushkuna waxay diiday qorsho heshiis lagu doonayay in markaa qamadiga loogu dhoofiyo yukrain qodobadaasi kuwa noogu soo kordha xubnihii joogtadaha ayaad maqli doontaan ee markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaal aayo udadamabeeomanaboo sidigeedo nimayo udadamabeeo manaboo sidigeedo mootihin barbaarteenu beexaya xaraashma nafadaad midashnooden urbadoo ku jirmaa hadaa jira shamoodeen qumba goolku jira maaha macdan buu dushee taala cilmiga inbadan heere nafadaad bilaashmoodeen qurba goolku jira maaha nafadaad bilaashmoodeen qurba goolku jira maaha baa ayayda garanto waxaanahay buqaan sooco keligay ataambooy haddii aanba hordiiqo keligay ataambooy haddii aanba hordiiqo baaqayayda garanto waxaanahay buqaan baabayayla garan doon waxaanahay bukaan socon haybu kahanso baaqayayla garanso waxaana haybu kahanso keligay hadahanbooy haddii aan baroordiiqo keligay hadahanbooy haddii aan baroordiiqo baaqayayla tahay bukaansoon baaqayayla garan doonan waxaanahay bukaansoon dhegeystaasi waxay daafur wahayd barnaamijka ogaal raadiyaha noo fura bal waxaadna naga dhegaysanaysaa mawjada dherarkeedu yahay ever megahartis war raadiyaha magicii oo magaciisa maxaa ka rabtaa mawjad wanaagsan buu degay muxuu kaga duwan yahay mawjadaha kale siddeed siddeedu gee waa lix iyo tobane lix iyo toban halka iyo lixdana isku gee toddobo toddobada maalmood bay dhegaysuu ku leeyahay kulmiyu u yahay knn e qaybaha hore barnaamij jogalan gudagalena dhegeystayaalen ku bilaabna ee weli waxaa socda dadaalada lagu gurmanayo dadkii ay saameeyeen qaraxii xoogganaa ee shalay ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoo dhaawacyada aadka ku daran een waxba looga qaban karin beledweyne la rajeynayo markaa in intooda badanba la keenay muqdisho halka haatan tiro ku dhow labaatan ruux la keenay oo ay ka wada shaqeynayaan xukuumadda iyo hay-adda maareynta musiibooyinka ee sodma loo yaqaano wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka maxamed xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in weli ay wadaan dadaalada gurmadka ilaahay haatanna ay markaa keeneen dadka qaba dhaawacyada halista ah welina gurmadku uu socon doono bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan u tacsiyeynayaa shacabkii soomaaliyeed ee goqaariidta ku gumaadeen meeshaas inta dhimatayna allah u naxariisto inta dhaawacana allaha u boogadhayo caawa waxaan wasaaradda caafimaadka iyo iyadoo kaashanaysa caafimaadka ciidanka iyo mataqaanaa hadduu ilaa yidhaahdo gobolka waxaan ilaahay mahadiya inaan ka soo qaadnay hadda eelaboorka ee aadan dhaawacii adkaa ee gaaray maanta qaraa wax ku gaareen annagoo muujinayna isgarab istaag xil walba iyo wakhti walba uu adag oo shacabka soo gaaray hadda dhaawacyadan ilaa haddana soo gaaray oo aan inta ku qaabilna waa dhaawacyada cuduslaa kuwii fududaana waxaa lagu la tacaalayaa magaalada beledweyne waxaana dhaawacyadii na soo gaaray ay gaarayaan tira ahaan ilaa iyo saddex iyo toban maantayto waa maalin runtii e, ilaahay mahadii in mataqaanaa aan e, garab taagannahay dhaawaca noo yaalla oo aan u boogadhayano ama xilliga si walba iyo fursad kasta iyo jaanis walba aan ugu boogadhagayno isbitaalada magaalada muqdisho si ayagana caafimaadkooda iyo mataqaanaa dib ugu noqdaan ayagoo nabada e, aad ayaan oga xumahay dadkii dhaawacyada adkaa ee runtii mataqaanaa conshoska aanan ahayn kuwa isbitaalada iyo iciyudan geenay inta kale ee harsanna waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala waalidadooda iyo dadkooda waa ay la soo xaruurayaan siyaabo kala duwan waana ay helayaan dadna qaar waa lala socday oo company bay lahaayeen laakiin mar walba meeshaanayta waxaan u taagannahay shacabka soomaaliyeedna u sheegaynaa in khawaarijta iyo ducafada khawaarijta ee raba inay gumaadaan ay muujinayso in intooda taagta daran iyo meelihii ugu dambaysa ay marayso waa ilaahay mahadii eh, annaguna shacab iyo dowlad iyo ciidanba inaan isgarab taagannahay inta naga soo dhaawacmata oo yarta ahna ay tahay intii ugu dambaysay ama xiliyadii ugu dambaysay ee gabaabsiga ah kama quusanayno dhaawac walba dhimasho walba ilaa hadafka ee soomaaliya ay gaarayso ah dal amniya oo khawaarijka ka caagan dagaalkanna waa uu soconayaa waxa noo tahay eh, runtii sharaf laakiin caafimaad ahaan in eh, shacabka iyo macaawisleyda iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in aan si qaran ah u garab istaagno una muujino taakulaynta caafimaadka ay u baahan yihiin xilliyada adag iyo xilliyada kaleba eh, insha allahna way sii soconaysaa dadaaladaned waa mahadsantihiin si toosaan iskugu xirannahay maamul goboleedka hirshabeelle oo aan kala xaajoonayno agaasimayaashoodii wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ku shuqulka leh dhaawacyada noocaan oo kale ah coordinatorna bay ahaayeen wixii dhaawacan waa lasoo qaaday kuwana inta hadda ku daaweynana kuwo kalena halkaas aynoo joogaan laakiin muhiimadda waxa weyaan xilligan adag inay shacabku ay isku tiirsanaadaan isku xirnaadaan dalkooda iyo dalkoodana garab istaagaan amniga iyo diinteennaba aan ku difaacanno xilliyadan adag waa xilliga tijaabada ah oo aan leenahay waa guulaysanaynaa weliba waana soo soconnaa dadaalkuna waa uu soconayaa dal bilaa khawaarija oo amnigiisuna wanaagsan yahay ayaa inoo ballamay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayuu ahaa oo isagu safka hor kaga jiray xubnaha hogaaminaya markaa dadaalada loogu gurmanayo dadkii ay waxyeeladu kasoo gaartay qarax xiishada ka dhacay magaalada beledweyne iyadoo xukuumaddu iyo hay-adda maareynta musiibooyinka ee soodma ay ka wada shaqeynayaan in gurmad deg loo fidiyo dadka ay markaa musiibadu ku dhacday dhinaca kale qaar ka mid a ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa si adag uga hadlay qaraxa oo iyagu ay ku tilmaameen markaa mid fulaynimo ah shabaabna markii looga adkaaday furmaha dagaalka ay markaa keeneen inay markaa shacabkii xasuuqaan oo intaa uun kaga soo hartay xildhibaan cabdirasaaq ciid oo ka mid a ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa si adag uga hadlay arrimaha inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun intii dhimatay allah naxariisto inta dhaawaca oo haddaan meeshaan u joognana ilaahay caafimaad degdegaha ah runtii waxaa ka dhacay magaalada beledweyne waxay ahayd wax argagax leh waana haraadigii oo dhuumaalaysanaya oo rafanaya moog dagaal iyo adkaansho nimankaas waa laga adkaaday runtiina maanta waxay ku sugan yihiin orod iyo ayaga inay godadka hoostooda galaan waxa ay geysteenna wax oo waxay ahayd argagaxnimo fulaynimo leh waana laga adkaan doonaa insha allahu tacaalaa magaalada beledweyne mar waxaa jirtay ay bannaankeeda joogeen gudaheeda joogeen degmooyinkeeda dhan ay wada joogeen meel walba inta laga baacsaday ayaa gobolka hiiraan oo dhan yaa laga xoreeyey haddeertaanna ilaa gobolladii kale loo sii baasgareeyo meel walba lagu raacdaysanayaa nimankaas waa jabeen arxanlaawayaasha waa laga adkaaday runtii waxa ay samaynayaanna waa dhumaalaysi aan wax miciina aan lahayn oo tabardaran waana laga adkaan doonaa insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan la hadlo dadka degan degmooyinka tuulooyinka deegaanada gobolka hiiraan iyo soomaaliya oo dhan nimankaas waa laga adkaaday runtii dagaal foolka foola iyo sidii ay rabeen waa noqon weyso waa laga adkaaday fulinimadooda iyo baqashadoodana meel walba waa laga ogaaday runtii waxaan rabnaa in la feejignaado in dadka ay si mutadawacnimo leh isxilqaan leh ay uga warqabaan dadka guryahooda imaanaya baabuurta magaalooyinkooda soo galayso qofka aysan aqooninoo magaalada ku cusub baabuurta aysan aqooninoo magaalada dhex socoto nimankan hal farsamay isticmaalaan farsamadoodana waa inay baabuur walxaqarxa ka soo buuxiyaan shakhsiyaad aan la aqooninna ay u soo dhiibaan waxaan rabnaa dadka amniga ka shaqeeya hadday noqon lahayn booliis hadday noqon lahayn nabad sugid hadday noqon lahayn maxwisley in la wada shaqeeyo in la adkeeyo dhammaan meelaha ay ka soo galayaan argagixisada waa meelo cayiman oo la kontrooli karo waxaan rabnaa saacaddaas ka bilaabato in wax allaale iyo wixii magaalada ku jira garaashada yaalla dib loo baaro guryaha la baaro garaashada la baaro meel kasta ay joogaan cadowga la soo qabto runtii waxaan rabnaa in dad waxgal ah dadka u danqanaya ay istaagaan jegboyntiyada oo si mutadaaconnimo leh ay ku ilaaliyaan nimankaas waa laga adkaaday sidii ay waxu rabeenna uma dhicin maanta rag kartile amniga sugi kara feejigan ayay ku soo aadeen maanta waa la joojiyey meeshii lagu joojiyeyna waa meeshay isku qarxiyeen ee meeshay u socdeen hadday gaari lahayn intaan waa ka badnaan lahaa dhaamajka ay geystaan ilaahay baa sakiray ilaahay baa la jira dadkaas waa laga guulaystay waana laga guulaysan doonaa bliis an bliis meel walba ood joogtaan dadka soomaaliyadow <clears throat> nimankaas waa laga adkaaday tabar badanna ma haayaan ha laga ilaaliyo dhagartooda dadka haweenka iyo carruurta iyo magaalooyinka ay ku soo noqonayaan ay ku dhex dhuumaalaysanayaan saacaddan waa labiyo tobankii habeennimo waxay ku socotaa afar iyo labaatankii bisha waxaan taaganahay eerboodka aadan cabdulla cusmaan oo hadda dhaawacyadii ugu horreysay la keenay tiro dhaawacyaa la keenay intii dhimatay ilaaha u naxariistay inta hadda joogtana waxaan rabnaa inaan isbitaallada la gaarno oo lala tacaalo oo dhaawacyadooda si fiican looga warqabo oo looga shaqeeyo insha allahu tacaala nimankaas waa laga guulaystay tabar ma hayaan waxaan rabnaa in si taxadir leh loo ilaaliyo degmooyinka magaalooyinka soomaaliya oo dhan nimankaas waa laga adkaaday magaalada muqdisho ay ku dagaalami jireen ma joogaan duurka laga raadino hadeertaan magaalooyinka waaweyn ee hiiraan galmudug eh, meel walba shabeellada dhex joogi jireen duurka iyo kaymahay hadda ku jiraan insha allahu tacaalaana kaymahana waa looga daba tegi doonaa waana laga guulaysan doonaa waxaan rabnaa dadka inta magaalooyinka jooga oo caqliga iyo cirdiga u saaxiibka inay si feejigan qofkay arkaan ay fahmi waayaan ay soo sheegaan dadka guryaha tagaa lasoo sheego baabuurta nagu cusub lasoo sheego jakboyntiyada iyo meelahay ka imaanayana looga hortago waa guulaysanaynaa insha allahu tacaala guushana soomaaliya oo calankeeda ka korbabanaya meel walba arki doona insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adda maraynta masiibooyinka iyo madaxdeeda oo si isxilqaan leh uga soo jawaabay galabta markaan la hadalnay weliba wakhti gaaban oo gobolka sii dhacay ku diyaariyey laba diyaaradood saddex diyaaradood oo isla markiiba taga gobolka soona qaada dhaawacyada aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa hay-adda maaraynta musiibooyinka iyo madaxooda ninkii ahaa saaxiibkay maxamuud macallin aad uu mahadsan yahay waana runtii hay-adda keliya ee maanta u diyaarsan inay meel walba soomaaliya ay dhib ku gaaro saacado kooban iyo wakhti kooban ay uga soo howlgasho hadday fatahaad iyo masiibooyin iyo qarxiyo iyo walba noqoto hadday raashin iyo daawooyin iyo dhaawac la soo qaadan noqoto intaba ummadda ula diyaara waana ku mahadsan yahay maamulka hay-addaas iyo dhammaan howlwadeennada hadda nala jooga uu ka mid yahay doctor cabdulaahi waan ugu mahad celinaynaa guulaysta idinkana idin leenahay xildhibaan cabdirasaaq ciid oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ayuu ahaa oo si adag uga hadlayay qaraxii ka dhacay shalay magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan gobolka hiiraan magaalooyin badan oo kamid a ah ayay kusoo noqnoqdeen qaraxyada haddaba maxaa keenay in markaa si gaara ah loo beegsado deegaano gaara ah oo kamid ah deegaanada gobolada soomaaliya maxaase kusoo celceliyay qaraxyada deegaanada hiiraan waxaynu wax ka weydiinay siyaasi falanqeeye arrimaha amniga iyo siyaasadda xirsi imaan Ah, bismillah alxamdulilah waa eh, mahadsan tahay dhowr qaraxa iyo dadka horta mar walbaba qaraxan waa dhici jiray waana dhacayaa imankaan intay socdaan inta dhimatay iyo allah maaratay u naxariisto kuwa dhaawacan allah booqdhayo laakiin <coughs> qaraxani nimanku nimanku waa rafanayaan waa dagaalka meeshuu dambeeday ku jiraan marka wixii ay galaafo karaan inay sii martaanay ay rabaan de eh, nin nin hadee lala dagaalamayana waxaas maxaa u sameeya laba dhihi karo waa dagaalka qayb kamida waay ah, marka marka meelaha kontaroladana dee dadku isku dhiifo maahan oo dadku isku aragti maahan qolo waa ka foojignaan dheeraada qolo leedahay oo dadka hadba ku dhegaya oo qabanaya kuwana wixii markii loo sheegto meesha uu socday iyo waxa uu yahay sheegto dad dadka qaara ku qancayo soco dhahaya qaarkood qaarkoodna waxaa dhici karta inay leeyihiin war waxaan hadduu waxtaaba midka waxgalaafaynayo yahay yuusu aniga imaranayna hay dhaafo kuwa kuwa dhahayana way jiraan oo oo naftay aniga tayda horta aan badbaadsadu dadahana waa jiraan wuxuu rabo waxa wade aniga hay dhaafo daday ka tahayna way jirtaa laakiin mar walbaba meelaha wax ka jiraan waxaa muhiima in foojinaan la yeesho oo dadku baabuurta rarano noocaasoo kaleeta ah hada kadib in damiin iyo qofka leh oo gaarigaa iska leh hmm iyo qof dambiilaho la yaqaano weynoo muctarifa ah. gaari aan saas cala wadan oo dokumentiga noocaasoo kaleeta wadan in meelaha qaar looba joojiya ficnaalaheedo amarba laga soo saaro la yidhaahdo gaari aan dabiin weyn lahayn oo aan la hubin dabiintiisa maba soo geli karo magaalooyinka ma sooma geli karo waayahay marka laga soo tago in damiin la weydiiyo maxaa diidaya in gawaarida eh, la hubiyo oo la baaro eh, baaritaanna iyadoo loo helin rarka ku raran amaba uu sido eh, inaan la sii daynin waa la samayn karaa laakiin marka horeba horta sidiisaba marka la baaraa waa in loog yahay gaarigan cidda iskale la yaqaan damiintiisa la hayo markaas kadib baaritaanka lagu xaqiijiyo laakiin marka horeba gaari raran oo alaab saasuu saaran tahay oo aan la aqoon qofuu mas-uulahoo weynoo damiintayna aysan jirin inuu magaalaba galo maahanba gaarida waxaan dadka hooba kala haree gaari aan damiin lahayn qofka iska leh la aqoon mas-uuliyadiisa aysan meel ku qorayn oo wixii uu dhibo cidda loo raaca aan la oqoon inuu magaalo soo galo maahan in la joojiyo oo la yidhaahdo maya magaalo hadda kadib amarkaasa barlaf soo baxsay magaaloba soo geli maayo gaariya damiin lahayn qof qof mas oo maartay oo aan damiintaas qorayn oo haddii lacalla gaarigan u wax dhibo wixii uu geystay dadka loo raacana la yaqaano markaas kadib mm-hmm ayadoo la yaqaan markaas kadib ha la hubiyo ha baaro magaalada beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qaraxyada badan soomaaliya magaalada muqdisho ayaa kow ah sida la sheego magaalada beledweynena waa magaalada labaad ee ugu qaraxyada badan sidee loo xakameyn karaa qaraxyada sidaas dadka u galaafta mar walba ee dadka shacabka ah ay ku le waxyeelada ugu badan ay kasoo gaarto horta waa runtaa oo hadda inta magaalooyin la qarxinayay magaalooyida magaalada ka xigta waayo beledweyne eh, beledweynena hadee ma ogtahay waa magaalada oo base u ah hadda dagaalkii dagaalkan bilowgiisii ay saldhig u ahayd oo iyadaa bilowday eh, kuwii hore oo ah qaraaxyadii horena kolley uun sababna way jirtay waxna way daba socdeen marka aniga waxaa ila haboon in maadaama ay khatartu badan tahay oo qaraxyadii bateen oo maarataay hadda muqdisho kale baabuurta dekeda dekeda gelaysa oo meelahaas wax kasoo ka doonaysa ay leedahay oo gaarigan la oqoon damaanadiisa ma aado deked ma aado in magaalooyinka waaweyn oo saasoo kaleetaana baabuurta baabuur horan uusama soo gelinba magaalada oo la aqoon cidda iska leh iyo qofka iyo qofka damiinka ka ah markaas kadib haddana la hubiyo haddii sidaanoo kale wax u dhacaan gaariga ninka iskale la yaqaan damiintiisa la yaqaan wixii uu halleeyo meel loo raacday leedahay raaday leedahay oo qofkaasaa lagu noqonayaa laakiin marka horeba in amar lasoo baxsho la yidhaahdo magaalada magaalada hadda waa la yaqaan magaalooyinka waaweyn oo saasoo kaleeta ah gaariga raran oo soo gelaya waa in la ogyahay gaarigaan la ogeyn la aqoon maba soo hawaysan karo inuu magaalo soo galo amarkaasi la baxsho markaas kadibna la hubiyo saasay ku ficnaa lehedo siyaasada barnaamijkaas la qaato go-aankaas soo baxo oo maamuloba jira magaalooyinka maamulaha ka jira ee amarkaas hadda la qaato aan maqlaayay hadda dhuusa warheeb oo kale magaalada baabuur baabuurku kontaroolka imaana magaalada koonarkeeda waa wareega waa wareega koonarka kontaroolka kale u tegaya magaalada waa dhaafaaba maray oo gaariga magaalada u socdana waa in kontaroolkaas kore laga soo wado markaas markaasaa la baxshay waa anoo maqlaya meel hmm. marka saasoo kalaa saasoo kalaa fiican wixii hadda qoranna waa qoran yihiin hadda waxa qoran walaan la celi karin laakiin mar walbaba foojignaan iyo taxadir dheeraadaha loo baahanya siyaasi xirsi imaan ayuu ahaa oo falanqeeya arrimaha amnigii siyaasadda ah welina barnaamijka waalaad degeysanaysaan keeninood nagala socotaan weli barnamijka ad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystayaale markan haddii aynu eegno magaalada new york ee dalka mareykanka oo shirka jimciyadda qurmaha ka dhexeysa oo weli ka soconayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa khudbad ka jeediyay dhinacyo badan taabanaysay khudbadaasi oo luuqadda carabiga ku jeediyey muddo kadibna fagaarayaasha caalamiga uu markaa kasoo muuqday mas-uul soomaaliyeed oo luuqadda aan ingiliishka ahayn markaa khudbadiisa ku jeedinaya ra-isul wasaare xamse cabdi barre arrimo badan ayuu ka hadlay oo ay ka mid yihiin waxyaabihii u qabsoomay xukuumaddiisa muddadii ay jirtay ee sanadka iyo bilooyinka ahaa waxa uu ka hadlay in horumar badan laga sameeyay dagaalka dhanka al-shabaab dhul badan laga xoreeyay arrimaha dhaqaalaha iyo caqabadaha kale ee soomaaliya ka jira oo uu mar kale ku celiyay kana dalbaday jumciyadda qurmaha ka dhexeysa inay soomaaliya kala shaqeyso sidii looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka ee saaran uu sheegay inay caqabad ku tahay in ciidamada soomaalidu ku filnaadaan amniga guud ee dalka xili la filayo sanada ee soo aadan dhamaadkeeda in ciidamada midooda afrika ee atmis gabi ahaanba laga saaro soomaaliya afhayeenka xukuumadda farxaan maxamed jimcaale ayaa soo koobaya nuxurka khudbadii ra-iisul wasaare xamse cabdi bare uu u jeediyey xubnaha jimciyadda qormaha ka dhexeysa meertada siddeed iyo tobaatanaad bismillahi ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa waxa uu khudbad deer oo muhiima uu ka jeediyey xaruntan qaramada midoobay ee magaalada new york kalfadhiga aad ee golaha guuda loo dhan yahay oo ra-iisul wasaaruhu khudbadiisa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo muhiima ah oo qaarkoodna taabanaya dalkeenna iyo dadkeenna soomaaliyeed iyo qaar kale oo ku saabsan siyaasadda guud iyo dhibaatooyinka iyo xasradaha ka taagan caalamka iyo sidii xal loogu heli lahaa ra-isul wasaaruhu waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya muddadii sanadka ahayd ee ay jirtay horumar weyn ay ku tallaabsatay dhinaca amniga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya boqolkiiba afartan iyo shan ay ku guulaysatay in ay ka xorayso cadowga kooxaha khawaariijta ee dhibaatada ku hayay dadka soomaaliyeed oo uu sheegay in guulo waaweyn laga soo hooyey halganka lagula jiro in waddanka laga xoreeyo kooxaha khawaariijta waxaana uu sheegay oo uu ka codsaday madaxda caalamka ee ku sugnayd golaha qaramada midoobey ee loo dhan yahay in dowladda soomaaliyeed ay dalbanayso in cunaqabataynta hubka laga qaado si amnigeeda ay gacanta ugu dhigto waxa uu sheegay ra-iisul wasaaruhu in sanadka soo socda dhammaadkiisa ciidamada midooda afrika atmis ay ka bixi doonaan dalkeenna islamarkaana dowladda soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka ay la wareegi doonaan amniga si taasi ay u sugaan amnigana dowladda soomaaliya ay u baahan tahay in cunaqabataynta hubka ee muddada dheer saarneed laga qaado waxaa kale oo ra-iisul wasaaruhu uu ka hadlay dhibaatooyinka kale ee haysta dadka soomaaliyeed oo uu tusaale u soo qaatay in soomaaliya ay dhibano u tahay daadad fara badan fatahaado iyo masiibooyin dabiici ah oo ay keentay isbeddelka cimilada waxa uu sheegay in soomaaliya waxyaabaha ay ku kordhiso qaaca hawada lagu sii daayo aysan waxba ku lahayn dunida laakiinse ay dhibana u tahay dhibaatada isbeddelka cimilada taasina loo baahan yahay in gacan laga siiyo soomaaliya maadaama ay ka mid tahay waddamada sida weyn ee u saamaysay waxaa ra-iisul wasaaruhu sidoo kale uu ka hadlay in markii uu dhacay cudurkii safmareenka ee covid la ogaaday dunidu inaanay sinaanka jirin haddii ay noqon lahayd xagga horumarka xagga khayraadka iyo xagga waxbarashadaba islamarkaana loo baahan yahay buu yidhi ra-isul wasaaruhu in dubi dubihabayn guud lagu sameeyo hay-adaha guud ee dunida oo qaramada midooba ay qayb ka tahay iyo hay-adaha kale bangiyada horumarinta si loo sameeya buu yidhi ra-isul wasaaruhu nidaam maaliyadeed oo caalamku isku waafaqsan yahay waxaa ra-isul wasaaruhu khudbaddiisa sidoo kale uu kaga hadlay qadiyadda dadka reer falastiin oo uu sheegay in dowladda soomaaliyeed ay u taagan tahay inay difaacdo xuquuqda dadka reer falastiin وتظل قضية فلسطين التي لم تحل وصمة عار على ضمير الجماعي مؤكدين لكم بأن الصومال سيواصل دفاعه عن الحقوق عن الحقوق غير القابلة للتغير للشعب الفلسطيني الشقيق وتقرير مصيره muakidan dacwatahu fii qadiyati xalli dowlatayn alcaadila waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay taageersan tahay xalka laba dowladood iyo weliba qorshaha nabadda ee uu soo jeediyay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres oo uu sheegay in ay xal u tahay dhibaatada ka taagan bariga dhexe ra-isul wasaaruhu waxaa khudbadda dheer ee uu ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay uu ku soo gabagabeeyey in soomaaliya ay tahay waddan hodan ah oo khayraad badan uu dhex eegaago islamarkaana hadda maadaama ay ku taagan tahay dhabbihii dibu soo kabashada oo horumar weyn ay samaysay inay tahay xilligii la maalgashan lahaa oo uu yidhi albaabadu waa idiin furan yihiin الصومال بلد جميل غني برأس مال طبيعي وبشري أبوابنا مفتوحة على مصراعيها أمام أي جهد تعاوني للاستثمار في إمكاناتنا المتنوعة ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayuu ahaa oo isagu khudbad dhinacyo badan taabanaysay u jeediyay xubnaha jimciyadda qurumaha ka dhexeysa shirkooda magaalada new york ee dalka mareykanka ka socda uu ka hadlayay ajendaha soomaaliya waxyaabaha u qabsoomay xukuumadda dadaalada ay wado caqabadaha haysta oo uu sheegay inay ugu weyn yihiin in soomaaliya mar uun laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran si markaa ciidamada soomaaliyeed ay ugu filnaadaan awood ahaan in markaa amniga guud ahaan soomaaliya looga maarmo ciidamada shisheeye ee atmis oo la filayo gabi ahaanba in askariga ugu dambeeya laga saaro soomaaliya sanada laba kun afariy labaatan bisha december sida qorshuu yahay haddii aan wax isbedelin dhinaca kalena ugu yaraan shan iyo soddon ruux ayaa geeriyootay tiro kalan dhaawacyo soo gaaray kadib markii qarax uu ka dhacay qeybo kamid ah dalka benin waxaana qaraxa uu ka dhashay goob markaa aan sharci ahayn oo ay ka sameeyeen goobo lagu iibiyey shidaal iyo keed shidaalba oo qarax ka dhacay sida laga soo xigtay saraakiisha iyo dad goobjoogayaala dabka waxa uu ka kacay meel u dhow tuulada loo yaqaano sami bodijir oo u dhow xadka benin uu la wadaago dalka nigeria halkaasi oo markaa la arkayay in qarax uu sameeyey goob lagu keediyey shidaalka taana ay keentay in markaa dad badan uu khasaare soo gaaro gawaari ka agdhowaa wadada iyo dad kale oo rayid ahaaba ay markaa ku dhinteen dabku waxa uu ka kacay meel lagu keediyo shidaalka waxaynu wadnaa baaritaano aynu ku ogaanayno waxa sababay ee rasmiga dhimashadu waa shan iyo soddon ruux hal cunug oo yar ayaa ku jira ayuu yiri cabdulbaki aadam bongole oo isagu ah madaxa xafiiska xeeralinta ee dalka benin sidoo aynu kasoo xiganay markaa goobjoogayaasha iyo sidoo kale dadka ka agdhowaa dabku dabku waxa uu geystay khasaaro farabadan badan waxaana markaa uu ka dhashay in saameyn uu ku yeeshay marka la eego gaaska iyo sidoo kale waxyaabo kale oo uu ka dhashay qaraxa sidoo kale dad badan oo labaatameeye ka badan ayaa dhaawacmay hal qaarkoodna waxay qabaan dhaawaayo halisa ah, muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaana markaa muujinayay baaxadda uu leeyahay qaraxa oo qiic iyo sidoo kale olol cirka isku shareeray markana waxaad kusoo dhataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhegaysataan hadalhayntii u dambeysay ee lagu hadalhayay baraha bulshada iyo sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada waxaana wadajira idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahin iyo anigoo ifraax ee soo dhawaad saaxiibayaal waatay cabdirashiidow hadii aan ku bilaawno dhanka iyo hadalhaynta qaar ka mid ah dadkii kusoo dhaawacmay qaraxii ismidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada beledweyne ayaa xali la keenay magaalada muqdisho kadib markii laba diyaaradood ee u dirtay dowlada soomaaliya cabdirashiidow dhaawacyada la keenay ayaa gaaraya ilaa iyo lix qof kuwaasi oo ay xaaladooda liidato waxaana la geeyey qaar ka mid ah isbitaalada magaalada muqdisho sidoo kale waxay dhaawacyadu iskugu jiraan caruur dumar iyo dad dhalinyaro ah oo qaba dhaawacyo culus waxaana garoonka diyaaradaha aadan cadde uga hortegay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo mas ka tirsan hay-adda sodma qaraxa wuxuu ahaa qarax aad i aad u xoogan waxaana lasoo warinaya in tirada dhimashada labaatan ka badan yihiin sidoo kale tadaawacan way sii badan yihiin aad iyo aad weli cid sheegata ma inta badan qaraxyadan oo kale waxaa sheegtay al-shabaab laakiin al-shabaab ilaa hadda ma aysan sheegan qaraxii shalay ka dhacay magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa leeyahay qaraxan wuxuu ahaa qarax aad i aad u xoogan muddooyinkii ugu dambeysayba ama balihii ugu dambeysayba qaraxan kama ah dhicin magaalada beledweyne marka waxaa leeyahay ah. aad iyo qarax dad badan ay ku dhinteen marka waxaa leeyahay xaaladu hadda magaalada beledweyne way degan ciidamada magaalada beledweyne ayaa hadda jooga xalay howlgallo badan ayaa la sameeyey iyadoona sidoo kaleet hadda xaaladda laakiin ay degan dhaawacyadu sidaa sheegtayba magaalada muqdisho ayaa la keenay qaarkoodna waxaa lagu dabiibaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhanka kale haddiinu eegno allah u naxariistay waxaa geeriyooday walaalkeen cabdiwahaab cawaale oo la xanuunsanaa xanuunka kansarka wuxuu ahaa tusaalaha nool wuxuu mar walba rumaysanaa qadarta alleh wuxuuna mar walba ku celcelin jiray in cudur aan loo dhiman balse qadarta in loo dhinto wuxuuna la geeriyooday eh, cudurka kansarka loo yaqaano marka baraha bulshadana waa uu qabsaday cabdiwahaab cawaadle wuxuu ka mid ahaa dadka inta badan baraha bulshada isticmaal jiray dadyaguna aad ay ugu ducaynayaan baraha bulshada oo waxay leeyihiin cabdiwahaab qof wanaagsan ayuu ahaa aad yaad cabdiwahaab sidoo kale wuxuu caan ku ahaa wacyigelinta dadka sidoo kaleeto wuxuu baraha bulshada inta badan kusoo gudbin inta badan baraha bulshada wuxuu kusoo gudbin jiray hadalo markaasi dabcan xigmadaysan laakiin ugu dambeetii inta badan wuxuu dhihi jiray xanuunka kansarka looma dhinto laakiin qadarta ayaa loo dhintaa isagoo muddooyinkii ugu dambeeyay social mediaha qabsada waayahay hadaleynta ayaan inta kusoo gabagabayna markaan dhankii qormooyinka dhawaatii cabdirashiid qormada ugu horreysa dhankayga goortii uu qofkaaga kaaga dhibaatadiisa macnaheedu ma aha inuu calaacalayo macnaheedu waa inuu ku aaminay waxa ugu yar ee aad u samayn kartana waa inaad cid kale uga sheekeen haddii aad aaminsan tahay inaad tahay qof xun waxa uu aqligaaga daahsoon kuu horseedi doonaa waxyaabaha kaa dhigay inaad tahay qof xun maalmaha qaar way adag yihiin maalmaha qaarna waa ay wanaagsan yihiin isxasuusii maalmaha dahabiga ah si aad uga gudubto maalmaha adag ha ka fikirin qofka marka hore wanaagsan ee ka fikir cidda kula joogi doonta ilaa iyo dhammaadka nolosha ugu dambeyntii qormadan ee waxaa lagu soo gabagabeeyey u ogolow naftaada inay dhacdo haddana ay kacdo sababtoo ah waayo aragnimadu waxa ay ka timaadaa dhibaatada qormadani waxaan ka soo xiginay qof baraha bulshada kusoo gala dhigaalka dunida waayahay qormada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sida tan waxaa leeyahay ma inuu qalbiga mar walba uu kuu dego uuna kuu qaboobo qur-aanka kariimka aqrintiisa badi sidoo kale ma inaad raaxo aad ku noolaato saliga nabiga sala allahu caleyhi wasalam badi sidoo kaleet waxaa leeyahay ma inuu ilaahay ku jeclaado adigana jeclaaw xusidiisana badi ma rabtaa inaad jannada gasho wixii lagu farasameey wixii lagaa reebana ka joog labadaada waalidna baari u noqo ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabay xanuuq qormadan kasoo xigay qof baraa bulshada kusoo gala ismaaciil bule waa naginta xubintii bandhigga warbaahinta bulshada xubintii bandhigga warbaahinta bulshad maqleysiinoo qeybka ahayd barnaamijka ogaal weli barnamij waad adegeysanaysaan kenan oad nagala socotaan saaxiibayaal markaana dowladda venezuela waxay sheegtay inay la wareegtay meel muhiim ahayd oo xabsi u ahayd kooxa iyagu markaa gaangis ahaa oo kamida qeybo kamida wadankaasi venezuela kooxa dambiilyaal ee u aqoonsan tahay xukuumadda ayaa gacanta ku hayay markaa meel kamida waqooyiga waa waqooyi bari halka loo yaqaano aragua oo kamid ah meelaha ay aadka ugu xooganaayeen kooxaha fallaagada ah ee dalka venezuela dhibaatada ku haya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka venezuela ramigio cabalos ayaa sheegay si rasmin ugu dhawaaqay in lala wareegay marka xabsiga iyo deegaanada kale u dhawaa halka oo maalmo ka hor loo diray ilaa koob iyo toban kun oo askar ciidamada amniga ka mida ah iyo booliisba isugu jira si ay gacanta ugu dhigaan halka loo yaqaano ama xabsiga loo yaqaano tokron oo ku yaala waqooyiga dalka venezuela xabsiga waxa uu leeyahay ee leeyahay goobo lagu caweeyo makhaayado baarar iyo sidoo kale goobo lagu dabaasho iyadoo xarun weyn u ahaa markaasi kooxaha fallaagada ah ayna ku lahaayeen halka loo yaqaano trende aragua waxaynu si rasmi ah gacanta ugu dhignay guud ahaan xabsiga waynu markaa la wareegnay mana jiro cid haatan haysata oo aan ahayn xukuumadda ayuu kabaloos u sheegay warbaahinta xili uu kala hadlayay markaa mar wax laga weydiiyey sababta ay gacanta ugu dhigi la-yihiin kooxaha fallaagada ee ku sugan gobolkaasi ama xabsigaaba faahfaahino dheeraada kama uusan bixin sida howlgalku u dhacay iyo sidoo kale in howlgalkood ay ku dhinteen intii ay ku guda jireen ciidamada amniga halka loo yaqaano tren de arago gang waa kooxo iyagu fallaaga ah sidoo kalena goobta ayay ku caanbixeen oo ay gacanta ku hayeen muddo fara badan waxayna ku haysteen marka la eego ilaa shan kun oo ruux oo isugu jira kooxa falaaga ah oo qayb ka ah isla iyagoo ay aragtay ahaan raacsan yihiin dambiilayaal kooxa gaangisa halkaa waxay ka wadeen tan iyo laba markii ay soo ifbaxeen kooxahan afduubka dilka waxyaabaha ammaanka dooriya iyo sidoo kale inay markaa dadka qaarba madax furasho ka qaataan inta afduubtaan iyo saraakiil ciidanba sida laga soo xigtay xukuumadda venezuela waxay markaa ballaariyeen shaqooyinka ay ku qabtaan goobaha iyadoo markii dambena ay bilaabeen markaasi shaqooyin badan oo isugu jira kuwa sharci daraa iyo kuwa sharci waxyaabaha ay qaban jireen waxaa ka mid a ah inay markaa ceelqodis sameeyaan ama ay dahab qodaan ay ka qodaan macdinta qeybo ka mid a ah gobolkaasi xukuumaddu waxay sheegtay inay la wareegto xabsiga tokron loo yaqaano oo ay markaa shaqooyin badan ugu qaban doonto dadka maadaama xabsiga lagu dhibaateen jiray horey dadka ku xiran balse hay-adda lagu magacaabo venezuelan prison observatory o v v waxay sheegeen inay markaa ka shaqeyn doonaan in la hormariyo qayb ahaan xabsiga iyo sidoo kale siduu u shaqeynayna wax laga bedelo maadaama kooxaha iyagu markaa loo yaqaano fallaagada ay dhibaato badan ku hayeen dadka reer venezuela gobolkana ay ku hayeen afduub dhibaato iyo sidoo kale e, marka la eego inay caqabad ku ahaayeen dadka reer venezuela amnigooda dhinaca kale philipiin waxay ku eedeysay shiinaha e, ciidamadeeda e, ama baddeeda maraakiibteedaba inay kusoo xadgudubtay badda philipiin waxay sheegeen in dhulka lagu muransan yahay ee koonfurta ama badda shiinaha ay markaa ku arkeen maraakiibta ay leeyihiin ee ganacsiga xukuumadda shiinaha arintaana ay markaa aada uga xun yihiin maadaama goobaha badda ay isticmaalayeen maraakiibta uu yahay aagga lagu muransan yahay ee dhaqaalaha ee loo yaqaano exclusive economic zone oo markaa dalal badan oo jira muranada sidaanoo kalena uu ka dhexeeyo oo dhanka badda ah ama goobaha dhaqaalaha ee loo yaqaano blow ga kooxaha iyagu ilaalada xeebaha ee coastgard loo yaqaano ayaa waxay sheegeen inay aada u cambaareynayaan in lagu arkay maraakiibta kuwa markaasi iyagu kalluumeysiga iyo kuwo kaleba lagu arkay iyagoo oo markaa ka kalluumeysanaya isticmaalayana marka la eego qeybo badan oo kamida badda koofurta ee lagu muraysan yahay ee loo yaqaano exclusive economic zone afhayeen u hadlay xukuumadda philipiina lagu magacaabo jai trayela ayaa bartiisa twitterka waxa uu kusoo qoray qoraal uu markaa ku sheegayo in shiinuhu u muuqdo mid daandaansanaya xukuumadda philipiin sidoo kalena kusoo xadgudbaya dhulka ama badda aagga lagu muransan yahay ee blue economiga loo yaqaano philipiin waxay sheegtay in iyadu ay aragtay ilaa afar kamid ah maraakiibta iyo sidoo kale doomaha dheereeya ee kuwa kalluumeysiga oo isticmaalaya badda lagu muransan yahay philipiin iyo shiinuhuba ay ku muransan yihiin balse ay philipiin ku eedeysay in shiinuhu uu kusoo xadgudbay uu isticmaalayaba si walbaba ha ahaatee shiinuhu kama ayna hadlin eedeynta loo jeediyay ee ku aadan inay ku lug leeyihiin inay sifa sharci darro ah ay markaa kaga kalluumeysanayaan aagga ee badda lagu muransan yahay ee dhinaca iyo koonfurta dhacda dhinaca kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka serjey lavrov ayaa soo diiday gaashaankan u daruuray brobosal ama qorshe heshiis la doonayay in marka ruushka ku ogolaado in dib loo bilaabo heshiiskii dhoofinta qamadiga ukraine ee dhanka badda madow maadaama caqabad uu ku noqday dagaalka ruushka iyo ukraine waxaa jiray qaramada midoobay iyo turkiga heshiis ay horey garwadan kaga ahaayeen oo lagu guuleystay in muddo sanad ku dhow si nabadgelyo ah aan markaa loo carqaladeynin marka la eego arrimaha qutuldaruuriga si gaara ah qamadiga ukrein laga dhoofiyo oo dalal badan oo dunida ay markaa ku nool yihiin waxaa jirta in marka markabkii labaad ee sida qamadiga iyo waxyaabaha kale ee ukrein laga soo saaro uu gaaray turkiga isaga oo ka gudbay aaga badda madow sida laga soo xigtay markaasi kooxaha iyagu markaa xukuumadda ku jira ee u qaabilsan markaa dhaqangelinta heshiiskii hore loo gaaray walow waqtigiisa uu dhacay haddana waxaa la rajeynayaa in qaramada midoobay iyo turkiyadu markale ka shaqeeyaan in si degdega ah loo dhaqangeliyo heshiiska si lagu guuleysto marka la eego in mar la helo fursad lagu dhoofin karo qamadiga ukrain maadaama dalal badan ay ku nool yihiin ama ay ku tiirsan yihiin marka la eego waxyaabaha laga soo saaro wadankaasi ukraine dhinaca kalena hogaamiyaha ukraine valadimir zelenski ayaa dib ugu noqday dalkiisa ukraine kadib markii uu khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay meertada sideedtobaatanaad shirka jimciyadda qurbaha ka dhexeysa halkaasi uu si adag kaga hadlay sidoo kalena uu kala kulmay ama uu la kulmay hogaamiyaal badan oo kamid a ah dalalka caalamka ay ugu horeeyaan kuwa reer galbeedka oo kala hadlay sidii ay weliba jibaari lahaayeen taageerada military iyo tan dhaqaale ay siiyaan xukuumadda ukrain master zelenski ayaa qaramada midoobey ka horsheegay in ruushku aanay jirin sanado ama tobankii sanaba duulaan iyagoo aan qaadin dalal badan uu sheegay inay dhulkooda xoog ku haystaan dalal badan ay afduub ahaan uga haystaan marka la eego gacankuhaynta dhaqaalahooda iyo xoriyadooda dhanka militariga iyo horumarkooda ukrain ay kamid tahay dalalka dhibanaha u ah awood sheegashada ruushka si walbaba ay tahana ruushku ay ka go-an tahay inay markaa xoog ku qaataan dhulka dalal badan iyo dhaqaalahoodaba taasuu ku sheegay inay markaa tahay mid dhibaato ku ah dadka reer yukrain mar walibana waxa uu ku celiyey in iyagoo helaya taageerada reer galbeedka ay sii laba jabaari doonaan dadaalada ay isaga caabinayaan duulaanka lagu soo qaaday dalkooda oo muddo sanad iyo bilooyinah uu haatan weli dagaal ka soconayo wadankaasi yukrain xili lagu guuldaraystay dadaalo badan oo nabadeed la doonayay in markaa nabad looga dhaliyo ama loo kala dhex dhiga nabad ee dalalkaasi markaa yukrain iyo sidoo kale ruushka arrintaana waa lagu guuldaraystay waxaana caqabada ugu weyn ay jirta ay tahay in ruushku ay ka go-an tahay si walba ay ku qaadato in isagu uu markaa kala jaro ukrein xilli gobollo badan uu horey kaga jaray oo gobolka krimiya uu kamid ahaa balse mar kale wuxuu doonayaa goboladii uu dhawaan ka qabsaday muddadii uu duulaanka socday inuu markaa dhulka ruushka ku daro oo afti iskeedana u qaado weli ogaal keenana waad nagala socotaan saaxiibyaal kuwii dambe ee barnaamijka walad maqlaysaan markan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan beeleed weyn allaahayo bugta iyo balaayada beeleed weyn allaahayo war cabdulow balodweyn qarax weyn baa ka dhacay ilaahayna waxaan ka baryaynaa balaayada cadowgu soo maleegay bulshada reer beledweyne inuu ka badbaadiyo marka waxaan odhan lahaa beledweyn allahayo belaayada hareer mari bilaahi awraxmaanee bilaaye moosaw beledweyn allahayo balaayada hareer mari war shacabka beledweyne intooda badan waa la dirireen balaayada iyo fidna wadayaasha dhulkoodana waa ay ka xoreeyeen hase yeeshee masiibadu shaydaan ay ku soo gambata lama waayo wax badanna waa ay isku dayeen hase yeeshee uma suurtogelin taariikhda markii dib loo fiiriyana muqdisho magaalada ku soo xigta ee ay qaraxyada ugu badan la beegsadeen waaye hadda waxay intaasoo shirqoola ugu maleegayaanna dadka joogay arkeen damiirkoodu inuusan dulmiga aqbali karin marka waxaan dhihi lahaa beeled weyn allahayow Er ilaahow beledu weyne bulshaweynta ku nool khawaarijta balaayiya cadowgaa iska badbaadi baladweyn allahayow balayada hareer mari urbowa shabaabku waa bahale iyo boogan kaa hadhine haddii aan la baabi'in walaan laga bogsoonayne beledweyn allahayow ka dulqaad balaayada ilaahow ree beledweyne beledii lala eegta dhintay intii ruuxu ka booday naxariis badan sii inta ay birujeexdo dhaawicii la bukaanana ilaahow ka bogsii beeled weyna lahayow belaayada hareer mari ilaahow beled weyne bugta ka yeertay adaankaa baryayaahe biyo nooga qabooji oo baaskay falkiyeenna ka badbaadi dadkeenna beeled weyna lahayow belayada hareer mari aryaadhaha kalemaanay warya dhammaantiis shabaab iyo heer beledweyne wanaagka kama dhexeeyo hadda heer beledweynena mug horey jilibka inya u dhigeenay meel iska saareen iyakuna qarax iyo fidno iyo inaysan heer beledweyne xabad u dhaafaynin waa la ogaay tabaru meelay gaadhsiisana fidnada ka heri maayaan minaan la iska qaban heer beledweynena waa ku dilaa iyo waa ku qarxiha uga hogaansami maayaan inay ka aadhsahayaan waxay u geesteenna waa iyo cad dahay hadda dadka balaayada agfa fadhiya heer beledweynaha ku daydeen doqontana waa tii la yidhi yaan lagaaga darinay u dagaa yaa la'dahay reer beledweynena waa mujaahidiina intii dhimatay allahow naxariisto inta dhaawacantayna allahow boogadhayo beeledweyna lahayo balayada hareer mari war cabdullow beelaha magaalada beledweyne degan dhinacaa lagu dhaliili jiray dagaalka inaysan ka qayb gelin qawaaruujinu ay ku soo dhex dhuuntaan laakiin ayaga laftirkoodii aan ka badbaadinoo tuulooyinkoodii ay gubeen kadibna shalay waa kuwii inta hubka qaatay macalaa amiirka dilay iyo kuwo badan oo khawaarija ah. qaar kalena madaxayba ka gooyeenaa la yidhi marka reer balweyne hadda dhinac lagu xaglinayo in balaayadu soo dhex martay ma jirto cidna wax looma reebin hadda webiga dhinacaad ka martaba colaadda khawaariijtaa taalla baladweyn allahayow ka dulqaad balaayada war kalemaanay anigu xaasidnimadaan idinkula yaabay halka bug oo nimanku geysta anaad sheegtaane labaatanka bugood oo loo geystay iyaga ma sheegtiin waxa amiir daboolgorofsanna ma aragtaan waxa lagu godoomiyey meel aysan ka soo bixi karinna uma jeediin marka anigaa idiin warramayoon noo kale xaasid ahayne deegaanna ka kala tirsan gobolka mudug iyo galgaduud oo ay ka mid yihiin miliqo iyo baaraldheer ilaa iyo shalaytan ka socota waa la yaabay meel ka midana waxaa la sheegay amiirre kushiraya oo dagaalka ka tashanaya gabbalku markuu madoobaaday in laga soo duldhacay shabeellada dhexana ciidciidka mahaddaay agtiisa weli waa ku go'doonsan yihiin meeshii ay galeen waana lagu wareegsan yahay sanay cabdulle ciidankiisaana kor ka fiirinayaa la yidhi mid kama soo bixi karo macawisleydii deegaankuna sidoo kale uu ilaalinayaana la yidhi cirkana duqayn baa uga socotaa la yidhi horjoogayaashii watay oo meeshaan jiqdaa soo geliyeyna waxaa la sheegay afar inay ka hadaaftay saddexna ay dhaawac yihiin waxay ku daaweeyaan iyo isbitaalna ma haystaane waa qabeeyaanan u malayhaa war khawaariijta qofkii ka dhaawacma wax dhiba kuma qabto way dhammaystiraan warma sidaasaa weligay anigu shabaab laangaraha ma arkine warbow naog waxay ka maraysaa al-shabaab gooyo godadkoodiiba ciidan ugu galo gosanbaa hadhe waar waxaa kaloo la yidhi markii ay gantaan sidii goodirkii garhka iyo wadna garab kala hele shabaab waa kuwa oo way gooyeen horta anugu waa yaabanaye shabaab ma duur duurjoogtuu ku tirsan yahay mase joogta bislow waa la kala kasila iyo hoose migay cabdulaba wuxuu yidhi shabaab waxay duurkaa u deegan yihiin madaada maase waa duugaag ay duurka u degan yihiin madada maase waa duugaag mid shabaab oo duqayntii ka badbaadana wuxuu yidhi dugaaggaan weheshadaa dulmeelayaa kaymaho halkaadiga daydaydiyo halkan godkaan gali kala durkee war muxuu ugu dari waaye ilaah baad deeq baxshee shabaab dambe dooni ma war kalamaana war ma haysiine safar degdega uu ku baxa madaxweyne xasan sheekh war ma ceel buur buu baxay uma buntland buu booqanahayaa waramay aadan yabaal tahay yaa amawhe eeldheer fatakh ka yidhi waar somalilan hadduu imanayo roog cas u dhigayna war hadda ka hor somalilan markii la yidhi abiy axmed ra'iisul wasaaraha etoobiya iyo waxaa imaanaya madaxweynihii hore farmaajo gudoomiyaha golaha guurtida xaaji saleemaan wuxuu yidhi war ina adeerow abiyow hanoo keenin ayuu yidhi uba waxgeen maadeer ku noqdeen war ciyaar tugtog waxay dheen abisoo irir maaha tigreg haddee waa la yaqaan war dad falanaatiin laydinmana warrami karee madaxweynuhu jabuuti buu tegey madaxweynaha jabuuti ismaaciil war madaxweyne muuse bixi ma laga macsuumay haye ay gabaran weydii warwarkaa ku waalanina safarka madaxweynuhu waa saacado kooban baa layidhi sababtoo a ah dagaalka khawaarijta lagula jira asagaa ah hogaaminaya uma daahi karo waayahaana safar dibaddaa waa diiday waa ti la lahaa haye miyaa la arkaa hadda ciidamada amisom baaqaa ka hara inay joogaana la rabaa warba waduqu safarku aadidanu baa ku jirtee dulmi niman samayn baa ilaah darajo siiyaae dulligii xumaatada badsada naartu waa dalaqe dufka baxe shabaabkii in badan daaya laga waayey sidii danab ku dhacay bay haddeer linta daadsheen war cabdulow shabaab liinu uma baxdee ilindheh waar wallaweyne liintu waa qallajiye aryaadhaha war ma haysiine guddoomiyihii gobolka banaadir ayaamahanba wuxuu ku maqan yahay gobolka shabeelada dhexe wuxuuna abaabulka wadaa ruunirgood iyo degmooyinka hoos yimaado dhan hada dadkau la kulmana shiribay kula warameen waxaana kamid ahay waa badnaay warkooruye guddoomiyow dhimasha waa naaloo dhaale dhedhemii dhaawa dhimashaa waa naaloo dhaale dhaneemii dhaawaaqaandhaaca naftirkiisuna waa gebyo wuxuu yidhi wixii dhacay waa la dhaqa waar wallaweynay somalilan eh. arrimaheeda wadahadal bay ku dhammaysataa oo hadda laascaanood ma heshiiseen arbow laascaanood somalilan ka mid maahan war laascaanood maalluweed waxaa lagu soo bandhigay eh. ciidamo wejigu xiran yahay cabsi marka waxaan la yaabanahay eh. moorkii somalilan inay rumaynayaan war macluula waa lunsan tahaye waxay wejiga ku duubtaan waa mara madow laakiin kuwan waa guduud warbawmaanta guduudwaa kamqatalti warkalamaanay war mahaysiine dheerqabayaasha isku qarxiya beledweyne meel shacab joogay ku raadinayeen markay ciidanku intay ogaadeen ishortaageenna halkaanaaba dad joogaa uu yidhi yaa hadda waxa ku baabaha waa dad shacab oon waxba galabsan baa layidhi warbow wixii noolaa dhibee cid wax galabsatay cid kale kalama jecla war waxay dilaan hadday waayaan xataa iyagaa isdilaa layidhi war kalmaanay war mahaysiine ra-iisul wasaare xamsi wuxuu la kulmay madaxweynaha maraykanka jo biden waxayna ka wada hadleenaa layidhi dagaalka sidii loo kordhin lahaa qabanqabataynta hubkana sidii soomaaliya looga qaadi lahaa war wax kastaa nagaa idin siinaynaa gala dagaalka xou dhihi waay shidh nidh weli miyay nool yihiin miyuu yidhi warbow raganimada tuuran balaakana magu dhacahaya ma garaada war soomaaliya daynta waa laga cafinayaha lagu yidhi waaryaana walla weynay ma lacagtiina laku dilay baa nilaka cafiye war dadka hadda ay dhikaarada loo samaynayaad ka mid tahay soomaalinimadii hagija dadkalaarya ku mid ee eh, gowdhan war guddoomiyaha aqalka sare cabdi caashi cabdulaahi ee dhikaarka loo sameeye waxaa ku qoran inuu ku dhasho baabila oo ka tirsan waan raysul wasaare ku-xigeenka saalax kaadhkiisa waxaa ku qoran inuu ceergaabo ku dhashay gashay ee imminka wax lama raacin annagaa somalilan dib ka raacin doonna warbow madaxweyne deynma loo sameeyey kaarakan war ma lahuwaa ra-iisul wasaare inuu kismaayo ku dhasha ama waalisnaba war adiga xararluhoola inaad ku dhalato muran kama taagna macluulow war maxaad madaxdiinnu meelahay ku dhasheen ugu mashquulsantihiin waydin maamulayaani midda kale kaarkaan xaggee lagu sameeyaa dadka aan madaxda ahayn sama loo ogolya warbow lacagta kaarka xaggee loogu tuurhayaa war ka u weynaa qaada waar walaweynay kista yarmay kaarka nagu siiyaan war hay socdaalka rag ka tirsan waata maxkamadda la keenaye nimanka ma in maxkamadda la soo taagaad rabtiin warlaankii waalidaday aama eh. maxkamadda in loola saara qasaba keegta warbow kalemaanay warmahaysaanine eh. maxkamadda dembiyada culuse buntland waxay xukuntay eh. saddex dhaqarqabo ka tirsan ururka daacish mid ka nabadoon buu ahaa la yidhi naw war ma daacish baa nabadoon leh warbow wakiil laga xiruu soo deen baa la yidhi war war mahaysaane madaxweynaha oo dhuusamareeb ka qudbeeyey wuxuu mar kale ku celiyey soomaaliya hal cadow bay leedahay war guddoomiyaha golaha shacabka shiqaadan madoobe wuxuu yidhi wiilashii mujaahidiintahee badbaadiyey madaxdii qaraxa isku dhigay waa in taalla loo dhisa dadkoodiiiyo carruurtoodiina laga warqabo magaalooyinkii hore waxay u taagan yihiin ma layska hubiyey warqaaraa ah xagjiraha ayaa la yidhi duubsha madian fiiriyan nakaen war ma xagjiraha halgama noqda see warba u meydka mushaahidiintu ma u dhoh haddiyaan dhulkaygow dhiig kuugu fooliqin soomaali kama dhalan warma baxday warkalmaani waxaa la yidhi ceebee xoogga anigoon lahayn ama cambaaraynin ciidankeennu cadaawaha ka dida siima cayrsado cabbaar kadib iyana qaraxyaday soo celceliyaan warwaabala duqeeya habeenii maalin qawaariijmaadaan arkin war waxaa kaloo yidhi nimaan cimraynin geey cirkaa wax loogu soo ridaa war waxaa kaloo la yidhi dhulka yaga khawaariij haddaan laga dhammaystirin dhibka joojin maayaan war waxaa kaloo la yidhi dhagarqabaha baas cunugii dhex gala waxaa loo dhigaa dhiigdaadintee haddii aad dashiya haddaw kula dhashaba inay dhalashadaas kugu dhaafayaan ha ka dhowrintaas balaa kuu dhakane baalad weyn allahaayow ka dulqaad balaayada baalad weyn allahaayow xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagaba wahayd barnaamijka ogaal gudahaan oo inaga intaa dhegeystayaal barnaamijkai ogaal oad kala socoteen keeran anigoo abdicasiis saliid beerada barnaamijka idla socodsiinayay intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo <laughs> نيرسكو kalgacalka weyn agow waayo kalgacalka weyn useeto nafta loo xidigitaan aad may jecelisaa waxaad naawinisiyo naqunaqoonsamaya عشبون عودا عشبون عودا والنار كالقعل मैं बंदूना కుమ్మా geli jiray noloshayda awgeed qalbigeedu noogina qabanay mudan waxaan ku geli jiray noloshaada awgeed qalbigeedu noogiona qabanay allahay عشقون عودا